shacbaan kun afar boqol iyo saddex iyo afartan jir nabigeena salى اllahu alayhi waaalih wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu lashriba kitaabka cabitaanada laba baab ayaa noo harsan waa baabka todoba iyo kontonaad iyo baabka sideed iyo kontonaad halka ayuuna insha allah tabaaraka wa tacala kitaabka u gabagaboobi doonaa baababka marka labada ah ama labada baab baabka koobaad waa baabka baabu dikri alikhtilaafi calى ibraahim fi اnabiy baabu dikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay calaa ibraahim ibraahim min yaziid الnakhaci lisku khilaafay ama korkii lisku khilaafay fi nabiidi cabitaanka la dhigaalsado axaadiista amaba aahaarta isaga ka soo aroortay ruwaadda ka wariyey oo isku khilaafay habka uu ibraahim ibn yaziid annakhaci uu nebiidka uga hadlay ayuu baabkan u baab nabiidka iyo noocyada laga sameeya nabiidkaas ama cabitaankan la qooshto oo la dhigo oo eh, cinabka iyo timirta laga sameeyo khamr ahaan loo isticmaali jiray eh, sidoo kale loo isticmaali jiray cabitaan caadi ah waa tii axaadiista marfuucaheed oo tirada badnayd aan soo marnay caawa marka inta badan eh, weliba khaasatan baabkan koobaad iyo xataa baabka labaadba baabka hadda u dambeey kan kasii dambeeya labadaba inta badan waa axaadiid maqtuuca ah, amaba aaaar maqtuuca weeyaano taabiciinta iyo rag kasii dambeeya hadaladoodii qiimaha badnaa ayay ku saabsan tahay amaba ay kaga hadlayaan nabiidka xadiidka shan kun todoba boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixulisnaadi maqtuuc qaala alimaamu nasa taqbana abu bakr ibn cali qaala xadaana alqawaariiriy qaala xadaana ibn abi zaaida qaal xadaana xasan ibnu camr can fudayl بن camr can ibraahim بن yaziid anakhaci raxima allahu ljamiic qaala wuxuu ibraahim kaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa arka anna man shariba qofkii caba sharaaban cabitaan oo fasakira kadibna sarkhaamo minhu sharaabkaas iyo cabitaankaas ka sarkhaamo lam yaslux lahu uma habboona an yacuuda fiihi inuu ku laabto cabitaan caadi ah oodan khabranimo ku ogeyn ayaad cabtay haddii marka aad cabto inaad ku laabato ma habboona ibraahim ibn yaziid anaqaci marka saas ayuu leey culimadii xilligiisa joogtay iyo raggii taabiciinta ahaa oo muxuu aha xilligiisa joogtay waxay arki jireen ama ra'yigooda wuxuu ahaa fiqiga ah in haddii cabitaan aad ku khaldanto oo muskirnimo aadan ku ogeyn khamrnimo aadan ku ogeyn aad cabto kadibna aad ku sarkhaanto inaan la ogolayn in lagu laabto hadal fiican شhan kun todoba boqol iyo sideed iyo afartan asnaad ayضا qaala imam abarna swayd ibn nasr marwasi qaala ambana cabdullah yacni ibna mubaarak weeyaane can sufyaan athawri can muqiirata bn maqsim adabi can abi macshar can ibrahim zayd naqi qala ibrahim laa ba'sa dhib ma lahan binabiidi اlbuk tuji binabiid albuk tuji cabitaanka la kariyey oo ilaagii aan soo marayn oo kale wa oo xalw ahaan laga dhigay dhib ma lahan weeyaan شhan kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad xasan isnaadi maqطuuc qaala imam abarna sweyd bn nasr qaala ambana cabdالlah can abi cawaana alwadax weeyaan can abi miskiin abi miskiin qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey ibraahim ibn yaziid anaqi ayaan weydiiyey qultu waxaan idhi ina anaga naakd waxaan qaadanaa dur durdiya اlkhamri khamrada gufurkeeda ayaan qaadanaa gufarka ka soo haray khamrada ayaan qaadanaa oo fanunadifuhu waan nadiifinaa uma kadibna dur durdiya alkhamri khamrada gufarkeeda aw iطilaa'i khamrada la fariisiyey oo la kariyey ayaan qaadanaa fanunadifuhu markaasaan nadiifinaa oo uma intaa kadibna nanqacu fiihi zabiiba zabiib ayaan ku qoynaa oo biyo kula darnaa alaaan saddex maalmood weliba ay meeshaas ku qooshnaan ay ku jirayaan uma kadibna nusafiihi waan sifaynaa oo shahmiir iyo wixii la midka qashanmiir ayaan marinaa uma kadibna nadachu waan isaga tagnaa xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro xilligii la cabi lahaa fanashrabu waan cabaynaa qaala wuxuu yidhi yukrahu waa la karaahiystaa waa xaaraan weyaan karaahiyadaas marka ragga salafka ah waxay u yaqaanaan maxay tahay waa xaaraan maxaa yeelay intaas haddiiba lamad intaasoo marxalo ah waxay noqonaysaa khamrowa marka xurmada waxay ku imaaday khamr noqoshada wax kale ma shan kun todoba boqol iyo konton xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala imamna sacid isnaadi maqtuuc qaala imamna sacid akhbarna isxaaq ibn ibraahim anbaana jariir an ibn shubrma cabdilaahi wayaan jariir cabdilamiid dabi qaal wuxuu yihi ibn shubrma cabdilaahi raxima allahu raxima allahu allah u naxariisto ibraahima ibraahim bin yaziid naka allah u naxariisto shadada annaasa fi nabidi shadada annaasu fi nabidi warakasa fiihi shadada annaasu dadki isaga lamidka ahaa oo culimadaha waxay adkeeyeen fi nabiidi nabiidka aad iyo aad bay muxuuah meel adag ugu istaageen ayagoo ka cararaya khamro laakiin ibraahim yaziid naqaci wuu yara fududeeyey holaan hadda maxaan soo marnay yukrahu isagoo la marka ikhtilaafka lagu sheegay oo sidaas ruwaadda ka wariyey qaarna waxay ka wariyeen inuu muxuu ah aada ugu adkeeyey in la isticmaalo qaarna inuu fududeeyey intaa way wax kale ma laakiin qaacidada nabowigeed ayaa taagano hadalkan waa maqduuce oo ahayd wax kasta iyo waal kasta iyo cabitaan kasta cab laakiin hau dhawaanin waal kasta ku cab cabitaan kastana cab laakiin hau dhawaanin wax wax sarkhaamiya sidaa weyn qaacidada nabowiga ah ayaa wax walb kaaga filan hadalka marka ragga taabiciinta iyo rag la midka ah culimada ah waxaa way hadduu qowl rasuul yeelo war kale meesha muxuu soo maba geli karo shan kun iyo toddoba boqol iyo ko iyo kontonaad waa saciid isnaadi maqtuuc qaala alimaam nasalat akhbarna cubaydllahi bnu saciid asaraqsi weyaan can abi usama waa xamaade qaala samictu ibna mubaarak cabdulahi mubaarak alimaam ilaahay subxana wa tacaala ninkaas wuxuu ku jamciyey khisaal khayr khayrka sifoodinkiisao dhan ayuu ilahay ku jamciyey sida culimada sheegeen yoqul isagoo le muxuu ayaan ka maqlay uu yidhi ninka la yihahdo ibnu mubaarak ayaa laga maqlayaa maa wajadtu maan helin alruksa ruksa fi lmuskiri shayka wax sarkhaamiyo can axadin maa wajadtu maanan helin alruksata ruksayn iyo ogolaasha fi lmuskiri shayga wax sarkhaamiyo can axadin qof oo صaيixa waliba si صaيixa looga soo wariyey ila can ibraahim ibraahim ibn yaزiid الnakci qof aan ahayn igama soo gaarin weyaan hadalka isaga marka yani ibrahim ibn yaزid الnakci ee khamro banay macnaheeda ma ahane khamrada marao marxalooyin ayay maraysaa oo marka nabiidka um baa laga hadlaya muskirkaas waxaa weeyaan waa maa sayauru ilayhi wuxuu noqon doono marka cabitaankan la dhigo oo la dhigaaliyo xaalad wuxuu maraya uusan xaaraan ahayn oo muxuu aha uusan khabar noqonayni oon soo marnay intuu caadi iska maxan yahay uusan biitoobin ama biroomin waa caadi marka waxaa laga yaaba inuu kala jeeda nabiidka ogolaashadiisa unbay u badanta laakiin khamro ayuu ogolaaday marna sooma geli karta meesha an kun todoba boqol iyo laba iyo kontonaad snaadi maqtuuc qaala imaamna s bna cubayd lah bn saciid qaala samictu abaa usama ayaan ka maqlay yuqol isagoo maa ra'aytu maan arkin rajulan qof aطlaba ka dalbid badan lilcilmi cilmiga min cabdillahi bn mubaarak cabdillahi bn mubaarak cilmi raadin cid ugu badan weligay maan arkin o الشhaamaati wa misra wاlymn wاlxijaaz الشhaamaat ma idin qor shaamyaal shaamyaal shaamyaal shaamyaal waa taqaanaan dee shaam waa halkaas shaamka ah laakiin koleyba dee maadaama dalal badan ay tahay hadda dhowr dal baa loo qeybiy afar dal marka shaamyaal maa ra'aytu maarka rajula nin alabaka dalbitaan badan lilcilmi cilmiga min cabdillaahi ibni mubaarak maan arkin ashaamaad shaamyaala iyo wa misra masr iyo walyaman yaman iyo alxijaaz maka iyo madiina iyo aa'if ayaa xijaaz laisku yihahdaa inta ayada qof aan ku arkay oo ka cilmi dalbid badan ma jirto weyaan saas ayuu leeyahay raxima allahu marka xamaad ibnu usama ayaa sidaa lah maxalushaahid marka muxuu yahay ibrahim nazid naqci meesha ma jooga waxaa weeyaan eh, haba yaraate nabid xataa meesha ma imaanin maxaa maxalushaahidka marka ma huwa maxalushaahid ah. nacam muxuu noqon karaa ya a ah, haye marka eh, cabdullahi soo maaha axaadiistii aan soo marnay ood arkayseen oo nabiidka ku saabsaneed inteeda badan cabdullahi bin ayaa muxuu ahaa swayd ibn nasr iyo cabdullahi mubaaraka ay isu dabagelayeen waad ogeydeen yani waxaan filayaa ugu yaraan kontameeyo xadiid haddii ay muxuu ahay ku dhowaanayn inay gaaraysa intuu cbdullahi mubaarak ku jiray marka cabdullahi a lagu taskiyeyna cilaaqada marka waxaa weyaan cabdullaahi intaas soo wariyey inuu noocaas yahay oo nin aalib cilmi ah oo qawi ah ama sheekh caalim uu yahay ama imaam uu yahay inbuu cadaynaya wa kale baan umayn wallahu aclam baabu hal sana wuu xajin jiray sanadna wuu jihaadi jiray sanadku ajinaana nafaqada ku ajinaya masaakinta yuu siin jiray nin caadi ina ma baabu dikri ashriba cabitaanada sheegitaan la sheegayo baabkan u baab almubaaxati ee bannaan in la cabo shan kun todoba boqol iyo saddex iyo konton xadiiska ah waa xadii صaxiixa qaala imamna rabi bn sulayman qaala xadaثna asad ibn musa qaala xadaثna xamaad ibn slma can taabit ibn asl mulani can anas bn maliki khadima rasuuli lah sal slm radia اlahu anhu arda qaala wuxuu yihi anas bn malik kaana waxaa u sugnaaday umu sulaym umu sulaym hooyadii waxaa u sugnaaday qadaxun dhakal iyo waal min ciidaanin aw min ciidaan ha naam ciidaanin oo laan la qoray ka samaysan laan la qoray ciidaan waa la dhihi karaa bifat alcayn ciidaan waa la dhihi karaa marka laan la qoray ka samaysan oo waliba geetimireed ah ayaa u sugnaaday waayo dhakalka asaga ah faqaalat waxay tidhi saqaytu waxaan waraabiyey fiihi waalkaas dhakalkaas rasuul lahi baan ka waraabi sal l slm kula sharaabi cabitaan oo dhan ayaan ka waraabi nabigeena dhakalka isagaa ah nabigeena nooc kastoo cabitaan ah ayaan ku siiyey almaaa biyaan ku siiyey wاlcasra malabaan ku siiyey wاlabana canaan ku siiyey wاnabida iyo cabitaan la dhigaaliyay ayaan ku siiyey waa intuusan khabroobin sidaa weeyaan marka cabitaanada banaan marka malabkii iyo biyihii iyo caanihii iyo cabitaanka la dhigaaliyey ama la miiray oo la shiiday hadduusan khabro noqonin intaba cabitaanada banaan ay kamid yihiin weyaan an kun todoba boqol iyo afari konton xadiiska waa xadis isnaadi mawquuf qaala imam mrsi qala mar cabdullah mubarak wya an sufyaan athawri can salamata bni kuhayl can dar bna cabdillaah can saciid bna cabdiraxmaan ibna abza can abihi abis cbdiraman bn abza alkhuzaaci mawlaahum iyagaa xuray qaala wuxuu yidhi cbdiaman bn abza radia allahu an arda saaltu waxaan weydii ubay ibnu kacbin radia allahu tacala arda culimada saxabada ka mid ah nabidi cabitaanka la dhigaaliyo ayaan wax ka weydiiyey fa qala wuxu almaa biyaha cab washrab ilcasal malabna cab washrab isawiiq bajada ama basooda waa qamadiga ama gerbiga inta la solay la dubay kadibna la shiiday oo cunno diyaar ah mararka qaar sokor baa lagu daraa oo xataa lagu muxuu ah lagu dhex shiidaa ama cusba wax noocaasa qaar xataa waxaa jirta subag lagu dhex shiido marka jawaad ay ku jirta waa iska burki caadigo kale waad qaadanaysaa markii uun aad u baahato ama shurbad baad ka dhigan waad qasani biyu baad ku qasi amaad kuleel noqdeen qabow noqdeen waad ku qasi amaba waxaa weeyaan ugaali oo kale ad ka dhiganaysaa soorta adkayd ayaad ka dhigani marka biyahan baad ku yaraysani kadibna subag ku darso sokor ku darso malab ku darso wamaa ilaa dalika ishkaal ma laha sawiiqa kaa weeyaan waaya sawiiqaas ayaan waraabiyey qaal wuxuu yidhi shrab maxaad cabtaada aan ku noqda alma bii cab washrab ilcasala malabna cab washrab isawiiqa bajada oo shurbadnaanta laga dhigay cab washrab ilabana canaha cab alladii kaasoo aha maku shee maa ku qor najaacaas muxuu ahaa yani aad ku mamantamia facawadtuhu markaas hadalkan kusoo celiyey oon mar labaad weydiiyey nabiidkan wax ka weydiiyey markaad intaa ii sheegay ood ii sheegay muxuu ahaa biyo ood ii sheegay malab ood ii sheegay muxuu ahaa qamadigaas ama gerbigaa la solay oo kadibna la shiidiyo laga dhigay burka amaba laga dhigay muxuuha daqiiqa kadibna caano u ii sheegay ayaa waxaan idhi marka hadalkan ku celi wa nabiidka bal ka war faqala wuxuu yidhi alkhamru alkhamratu faqaala markaasa wuxuu yidhi intaa dii aan kuu sheegay ood igu soo celisay marka ma khamraad doonaysaa kamra miyaad doonaysaa alkamra turiid laba jeer bu kuso celiyey alkamra turiidu alkamra turiid kamro miyaad doonaysaa ma khamraad doonaysaa saasuu ku yidhi sidaa weeyaan marka ninka la yihahdo wey ibnu kacbin radia anhu ardaa marka saxaabada wuxuu ka mid ahaa caddeeyey cabitaanada bannaan inuu ka mid yahay biyahaas casalka oo muxua ah malabka sawiiqaas iyo bajada iyo canaha marka اladي nujicta bihi اladي lagu waraabiyey hy wاshrab الlbn اladي nujicta bihi lagu waraabiyey ya <laughs> ah, ma yaqaana dadkan waa haddii aad baabkaas keenta waa lagula yaabi maxaa yeelay isilaaxaas waa khaas isilaaxaas waa meel waa khaas waxaan ku arkay dalalka carbaha sidoo sheekh sheegi laban iyo waa kala duwan yihin xariibka haddii aad laban tiraa uriidu labanan haddii aad tirahda waxaa lagu keeni caano fadhiyo garoora lagu keeni maziwo maalahana taqaanaan ama laalaga halkan laga cabo caanahaasaa lagu keeni lagama yaabo laban maanto idilku hayo waxaa lagu keeni caanahaasoo fadhiyo laakiin waxay u yaqaanaan caanaha caadiga ah, oo dhayda ama macaanka ah ayuu yaqaanaan xaliib ayuu yaqaanaan laakiin qur kariimka ah waxaa ku soo arooray labanan khaalisan saaiqan eh, laakin isilaaas buu jira xaqiiqa wa marka xajka adaan meelahaas werida labanaad intaad la soo fadhiistaan halu goyna ama eh, muxuuha ah, lagu keeni un caraa fadhi sidaa weeyaan waa yahay xadiidka شhan kun todoba boqol konton iyo شhanaad sab isnaad mawquuf qaala imam abarna axmed bn cali ibn saciid ibn ibrahim qala xadana اqawaaririy qala xadana muctamir sulayman can abi abi sulayman darkhan taymi weyaan an muamed ibn can muxamedi ibn siriin inuu yahan filaya can cabida can mascuudi radia allahu ta anuma radia allahu anhu arda qala wuxu yhi abdullah mascuud axdaa الnaasu dadku waxay soo kordhiyeen ashribatan cabitaano cabitaano maa adri aanan ogeyn maa hiya waxayt famaa lii aniga iima sugnaan sharaabun cabitaan mud cishriina sana labaatan sana muddo ah aw qaala wuxuu yidhi arbaciina sana ama afartan sana ila almaau biyo-i wasawiiq bajadaas ama basooda hayra anahu laakiin annahu lam yadkur annabida laakiin muusan sheegin haba yaraatee cabitaankaas la shiiday oo la dhigaaliyey oo laga sameeyey cinabka iyo timirta asal ahaan iyo wix kaloo gadaal ka raaca muusan sheegin marka cabitaanada marka aadka ay ragga u jeclaayeen waa cabitaanada caadiga ah ood ogsoon tihiin waaya shan kun toddoba boqol iyo lixi kontonaad waa saxiixu lisnaadi maqtuuc qaala imaamu nasa abarna swayd ibn nasr qala ambana cbdullah mubaarak can ibn cabdillaahi can moxamed ibni siriin kii horma siriin buu ahaa can cabiida qaala wuxuu yihi cabiida axdaa annaasu dadku waxay soo kordhiyeen ashrabatan cabitaana ayay soo kordhiyeen kii hore cabiida wuxuu toos ugu warinayey ibn mascuud mawquuf ayuu ahaa kan fi maqtuuc axdaa annaasu dadku waay soo kordhiyan shan watan cabitaana maa adri aanan ogeen maahiya waxayt wamaa lii ani ima sugnaa sharaabun cabitaan mud cishriina sana labaatan sana muddo la eg ila almaau biya mooyan walabanu caana walcasalu iyo malab mooyaane shan kun toddoba boqol iyo toddobiy konton xadiiska ah waa saxiix isnaadi maqtuuc qaala alimamu nas akhbarna asxaab ibn rahawe qala anbana jarir ibn abdilhamid dabbi can mshurma wa cabdillaahi qala wuxuu yidhi ibnu shurma qaala طalxa طalxa ibn cubaydilah ee wuuu ku ahli kuufa wuxuu ku yidhi fi nabiidi cabitaankan la fariis eh, cabitaankan eh, la dhigaaliyey oo nabiidka ah fitratun nacam musarif mi ahaa cafwan musarif cafwan waa ninkii taabiciga ahaa qaala طalxa ibn musarif wuxuu yihi liahli kuufa wuxuu ku yidhi fi nabiidi cabitaanka la dhigaaliyay ama la qooshay fitnatu fitn baa ku sugan yarbu waxaa ku barbara fiiha iyadaa sagiiru kan yar yahramu fiiha alkabiiru kan weyna uu ku gaboobaa qaala wuxuu yidhi wakaana mxu idaa kaana fiihim cursun cursi haddii dhexdooda uu ka jiro kaana fiihim cursun hadduu ka jira kaana alxa ibnu sarif wuxu wa zubaydun labada yasqiyaani labana cana ay walaabin jireen dadki walcasala iyo malab faqiila alxa waxaa loo yidhi alaa taskiihim annabiida cabitaankaas nabiidka ah oo la dhigaaliyey mad waraabisid qala wuxuu inni aniga akrahu waxaan nacaya an yaskara muslimu qof muslim inuu sarkhaamo fii sababi aniga dartay inuu sarkhaamo ayaa marka nacaya xadiidka u dambeeya cashirkeen insha allah tabarak wa kitaabkana a u dambeeyo waa shan kun toddoba boqol iyo sideed iyo kontonaad saciid isnaadi maqduuc akhbarana isxaaq ibn ibraahim alxandali ibn rahwey waa faqiihi muxadidka ahaa qala wuxu abana jariir ibn cabdilxamiid adabbi jariir wuxuu yihi qaal kaana ibn shurma cabdillahi ibn shurma muxuu ahaa laa yashrabu midaan cabin ila almaa biyo iyo walabana cana mooyane waa firadii allaban maxay tahay caaw maxaa dhamaaday kitaabka muxuu ku dhammaaday allaban labanna maxay tahay alfira firat allahi alatii fatara annaasa calayha aakhiru kitaabi alashriba wa aakhiru kitaabi mujtaba linnasaai walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllahu عalى sayidina muxamadi khatami الnabiyiin wعalى alihi الطayibiin الطaahiriin wradia اllahu can kuli الصaxaabaةi أجmaciin وcan الtaabiciin lahum bإxsaan ilى ywm اddiin walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin اللهma لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم إليك نرجع اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد كما أتممت لنا الكتاب يا رب العالمين اللهم وفقنا لشكره يا رب العالمين اللهم وفقنا للعمل بما تعلمنا يا رب العالمين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعلنا هدادا مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم اجعلنا علماء عاملين اللهم اجعلنا علماء عاملين ربانيين يتلون كتابك ويتبعون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم لك الحمد على الإتمام اللهم لك الحمد على الإتمام والصحة والعافية اللهم لك الحمد على التوفيق يا رب العالمين اللهم أوزعنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنمت علي وعلى والدي وأنا من صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنمت علي وعلى والدي وأنا من صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryana بأسماء الحسنى وصفات العلى allihii noo yasiray jidkan inaan marno inuu jidka jannada noogu furo nabigeenu wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam qofkii jid cilmi mara ilahay wuxuu u yasiraa jidka jannada u yasiraa ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala jidka jannada noo yasiro ilahi subxana wa tacala jidka jannada noo yasiro biduuni ciqaabin walaa xisaabin walaa cadaabin ya rab اlcaalamiin waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ikhwaanii kitaabkii saasuu noogu gebagaboobay ilaahay aana ku mahad subxaana wa tacaala muddo waxaan soo wadnay aada u dheer raggii fadhiyey way fadhiyaan habeenkaan bilaabeynay lix habeen markaan wadna cashirka lixaad markii aan marayno ayaa waxaa la xiray masjidka koroniyaa dhacay waad ogeydeen bish saddexaaday ahayd waliba bartamaheeda hadeertaan waxaan ku jirnaa bish saddexaad ayaan ku jirnaa oo milaadiga ah marka labadaa sana mar masjidka nagala xiro mar online aan ku wadno mar xilliga la bedelo intaasunbaa muxuu ahaa la dabaal joogtaynaye waxyaabaha runtii ilaahay aan ugu mahadnaqayn waxaa ka mid ah oo aadka gallada ilaahay aan ugu muxuu aha mahadnoqayno ardayda masjid ku taxnayd kitaabka jamaacada masjidka dad ka mid ah ilaahay subxana wa tacala unaxariistay way baxeen laakiin ardayda rasmiga ahayd oo kitaab ku taxnayd iyo macallinkoodiiba weli way nool yihiin waxay dhahaan kitaabka sunan nasaa-i qof bilaabo oona dhexda ku dhimanin waa yarya saasay dhahaan lidaalika shuraaxda kitaabka sharxa dhammaantood xawaashi iyo mooyane kutubihoodii lama hayo lianna kitaabkii on dhammaanin ay inta badan ayay galban jireen marka ilaahay fadligii subxaana wa tacaala weliba xaalad waxaa lasoo maray saf aho ummadda ay rogmaayeenna lasoo maray marka inuu ilaahayna badbaadiyey ardaydii iyo waxaa weeyaan mudariskii wax u dhigaayey inay wada badbaadeen ilaahay subxana wa tacaala uu xilligan soo gaarsiiyey waa ilaahay baan ku mahadinaa subxaana wa tacaala towfiiqdaas ilaahay keligii ay u sugnaatay mahadeeda ilaahayna subxana watacaala ajir badan naga wada siiyo intaas galadaas kadib waxaad ogsoontihiin kutubahan silsilat mutuuna xadiis mustafa ama duruus xadiis mustafa xilligaan soo bilowna waad garanaysaan xilli aada u fogaay ahayd ma lix iyo tobanki ahayd mise toban iyo todobadii ma xasuustaan ya toban iyo todobada inaadan filaya marka toban iyo todobadii sideed tobankii iyo sagaaliyo tobankii iyo labaatankii iyo ko iyo labaatankii shan sano ayaan hadda wadnaa shantaas sane marka waaqica wax lagu akrinayno waad garanaysaano dhan walba mudariska waa mashquul weliba dee ilaa akhmas اqadamayn mashquul nairobi ardayda waa waa xirguri xirmaroodi xirmaroodi weeyaano wax mutafariqiin u ah hawshaan ma lahan maalintaay soo xamaashaan kadibna casirkii ama maqribkii ayaa nin walba waxa weeyaan halkaasi soo keena sidoo kale looma gacan banaano masjidka laftirkiisii shantii habeen ama muxuu ahaa ma uma wada furna oo duruusta hadda intaan shanta aan bilownay xilli dhow ay ahayd mana lasii wadi doono qasab ilan mimbarkii waa mimbar ummaddii iyo culimadii ay wada leedahay marka in la wadaago wa intaa waxaa dheeri sii ah bayna almaqrib waalcishaa salaadaha xiliyada way isbedelaan dadkan waxay fiirsanaan labada saac kuma xisaabtamayaan in salaadaha qaar laga baxa hal saac iyo rubac in laga baxa salaada maqrib qaarkood waaa salaadaha mararka qaar waa laga baxa hal sac iyo rubac darsiga wuxuu bilaabanayaa sida caadiga hadda beryahan dambe labaatan iyo shan ilaa barki meeqaa la markii soddon la jooga dadki jamaacadu ay imaanayaanoo soo istaagayaan warwadaadka muxuu meeshka ka ah yaa meesh muxuu fadhiyaa habeenada qaar waxay leeyihin warwadaadka masaajida kale ma ka doonnaa marka duruuf aada u badan oo kala duwan ayaa runtii annagoo ku jirna ayuu haddana rabbigan subxaana wa na waafajiyey kutubihii aad oo tirada badnaa oo kitaabkan sunan nasaai hadda taaj iyo madax saar looga dhigay inta lasoo dhameeyey kuwa kasii muxuua taajtan oo ka dahabsan way dambeeyaan oo sayaxeynka ay ka mid yihiin eh, marka eh, ayaad ilaahay noo yasiray ilaah baa kuma subxaana wa tacaala marka hadduu ilaahay qadaro habeen dambe sidaan hore u sheegnay cawma habeen dambe oo khamiistii ma habeenka dambe jimcaha xafladdii eh, aan ugu magac darnay majlis اlkhatmi walijaaza ayaan geli doonaa insha allahu tacaala culimada magaalada wixii joogana oon heli karnana insha allah u yeehan doonaa ardaydana ijaaze ayaan siin doonaa biidn illah caza wajal intii muwaadibiinta ahayd oo tooska u joogtay iyo inta julliga kitaabka intiisa badan joogtay qaar baa xanuunsaday oo indiya aaday oo ka soo noqday oo qalbiga xataa muxuu ahaa laga soo qalay oona ilaahay caafimaad u siiya la fadhiyo waad garanaysaan marka qaar baa muxuu ahaa howlo kale laakiin maca daalika alxamdulilah qaar baa muxuu ahaa arday oo online ku taxan ayaa jiro oo taqriiban groub ah dumar ayaa jooga oo ilaa muxuu ahaa kor ilaa tobaneeye ayaa jooga oo kitaabka la socday oo ayaga laftirko ijaazada la siin doona dad waxaa jira ardayda nala joogi jirtay oo halkaan aan halkaan waliba rag fadhin jiray qaabka qayb ka mid ah oo taqriiban lixda bilood aan soo dhaafnay ama ilaa afarta bilood aan soo dhaafnay maqan oo laakiin online toos u dhegaysanay xali nin ka mid ah soo wacayo markii cashirka aan dhamaynay oo waliba rag u akhyaarsan ka mid ah oo taqanaan ayaa wuxuu yidhi cashirka toos online aan u fadhin jiray markaan dhammayba muxuu oday soo duway ilaan muxuu online kala socday wuxuu yidhi annaga desneen la yeeli ijaazada ma helaynaa mise marka waxaan ku yidhi nacam adinkaa ugu habboon ilaan hadduu horaana u joogi jiray markuu tagayna online mxuu aha toos darsiga ula socday waa qof un joogay un xitaa ijaazada waxyaabaa lagu bixi waxaa ka mid ah culimada qofk hadiiba uu ehel u yahay inay hal xadii ama laba xadii intay kitaabka ay u mariyaan kadibna ay yidhahdaan ajastuka baaqih ama ajastu kitaaba kaamilan inta yidhahdaan oo loo akhriyey marka insha allah tabarak watacala ijaazadana saasaan u bixin doonaa waa la diyaarinayaa inaan ku talagalno saan u ballannay ama waan xalay wada hadalnayna dadka masjidka maadaama ay inay soo buuxiyaan laga yaabo ama dad badan ay yimaadaan Eh, xilliga waktigan aad u kooban yahay dadkana ma rabna duruustaad muxuu aha dib u jirteen xafladina dib baad udhigteen in la yaro eed labaad lanasaarama doonayne in marka aan soo dhowaano oo waxaa weyaan hal dhan aan u badanno ama dhankaan ha noqoto iyo labadan dhan aan kusoo dhowaano baxayd markii la bixina ijaazada hadduu ilaahay qadaro degdeg aan muxuu ahaa hawsha uga dhammaano intaasna waa tawjiihaadka waxaa ku haray maxaan bilaabi doonaa maxaan midda kale sunnasaai maxaan u bilowna marka hore su-aashaas waa laga arg ina isweydiiyaan kutubo ka sayaxsan oo mxuu aha lixda muasastaa ka mid a bukhaari ayaa ka horeeya muslim ayaa ka horeeya xagga fiqiga iyo dhankaas abu daawuud ayaa laga hormarayaa tirmidi ayaa laga hormariyaa nasaa-i waa mxuu ahaa numberka wuxuu yimaadaa shanaad ibnu maajan baa ka hoosey markii tartiibta isilaax culimmada say laakiin xagga sixada marka la yihahda bukhari muslim saa ku xiga saa ku xiga xagga sixada laakiin dhanka sinacada xaggeed waa laga horeeya ama tartiibka culamada ay u dejiyeen maxaanu hormarin waxaanu hormarinay sunanka waa kitaabka ugu adag waad kolley wixii dhibaato oon soo marin wada weydeen oo waxaa weeyaan ikhtilaafa riwaayaadka iyo cilasha eh, xadiidiga oo ku jirta fadligana kama liidana muxuuha kutubihii kale oo sunanka afarta ahaa marka waxay dhahaan qolyahan eh, eh, wax haddii lagu diro tanmiya albashariya haddii hawl lagu diro oo hawl fulaan qaba lagu yihahdo hawshana ay mxuah qaybo holulaan holulaan holulaan dhowr hawlood ay ku taallo hawlaha iyaga marka waxaa la sameeyaa kan ugu adagaa lagu bilaabaa kan ugu adag markaad ku bilowdo kuwa kale ku durdurinaysaa marka inasaa-i hadduu ilaahi subxana watacaala noo gebagabeeyey weliba duruuftii adag aan ku gebagabayni kuwa kalena insha allahu tacaala noo fududaadaan ayaan rajaynaa sidoo kale waxaa ku jiray saxiixeynkana waxaan ugu bilaabi weynay kitaabkii macaalim sunna nabawiya waxaa kasii horreeyey kitaabkii ahaa alwaafi bimafaseexayn khulaasadii iyo gebagabadii bukhaari muslim wuxuu ku jiray oo xadiid ahaa oo la soo koobayo waxaa weyaan macaani laga taga ay yar tahay ama ayna jirinba waa tii aan soo qaadanay waa tii aan soo qaadanay oo kun iyo sagaal boqol mxuu ahaa toddoba iyo labaatan xadiis soomahin kii aan soo qaadanay marka bukhaari iyo muslim wuxuu ku jirin horaan usoo marnayo waan soo qaadanay sunankana waxaa weyaan kan ayaa ugu yaro dhib badnaa isagan aan saa yeelna ayaan oo maxaa ku xiga hadii suna nasaa u dhammaaday waa isaga imaan doonaa insha allah tabaaraka watacaala hadda caawa kitaab aan carifan carifayno ma jiro masjidka sistamkiisa waxbaa iska bedeli doona insha allah tabaaraka watacaala oo hadda xafladii waxaa la qaban doonaa maalinta xadda markii la qabto waxaa la samayn doonaa eh, duruus badan baan bilaabi doonaa culimo badan ayaan masjidka soo gelin doonaa halkoo sheekh iyo laba sheekh iyo ma ahane culimo badan ayaan keeni doonaa dabaq walba waxaan isku dayaynaa insha allah tabaaraka watacaala in duruus laga bilaabo oo fani axaadiista fiqiga sidoo kale mxuu ahaa luqa carabi naxwada caqiidada ooba insha allahu tacala ramadaanka laftarkiisa uu sheekh mahad biidn illah caza wajal uu bilaabi doono marka waxaa rabnaa in akbar cadad mumkin inta ugu badan oo culimo dadka ay ka faa'idaystaan xilligaas marka annaga meesha noola qoondeeyo oon ku beegano maan arki doonaa saacad noqotaya iyo iyo waxaa weeyaan goob noqotaya iyo waktiga muxuu ahaa iyo ayaamaha xilliga ay noqotona insha allah waan iska arki doonaa biidn illah caza wajal Eh, laakiin kolleyba inaan uun masiirada sii wadno rajo badanna waa nagu jirtaa baqdin badan waa nagu jirtaa masiirada in la wada wax sahlan maaha aaday u xaqiiqatan ardaygana uma fududa waxaa weeyaan kan eh, lagu imtixaamay qofku halkan fadhiya oo muxuu ahaa mudarisnimo fadhiyana uma fududa laakiin niyada waxaa ku jirta sida horaan baan u bilaaban badan bikitaab اarbaciin wantaan bisunan inaad ilahay noo taabageliyan waa rajaynaa insha allah tabaraka wa waana wada wadaagi doonaa Eh, sidaan waxyeelayna biidn اlah caزa wajal marka ilahaas ayaan rabay eh, inaan mxuu ahaa aan idinla wadaago habeen dambana bidn lah caza wajal xadiidkii musalsalka ahaa xadiid musalsalka ahaa eh, hajoojin iska socdo xadiid musalsalka ahaa oo waxaa weeyaan faxadaanii jamcu min ashuyuuki aakhiruhum shaykh sha sal abd lah usaymiy afara اllahu lahu waxaa weeyaan ilى sfya بn cuyayna bisnaadi kuli minhum ilى sfya بn cuyayna can camr bn dinaar can abi qaabuusa mawla cbdilahi bn cami caas can cabdilahi bn cami caasi radi allahu ta anhuma qaal qaala rasul lah sal l slm alraaximuuna yarxamuhum araxmaan sooma ahin xadiidka musalsalka ah oo awaliyada ahaa oo habeenkii aan bilownay muxuu ahaa kutubahan aan ku bilownay sanadkii oo kaamil ah oo shafawiya insha allahu tabaaraka watacaala min sheekh saalin cusaymi ilaa muxuu ahaa nabigeena calayi slat slaam oo awaliyada ah oo waxaa weeyaan sanad iyo isagoo shafow insha allah tabaaraka wa tacaala iyo dhihid ah oo raggii la tirin doona insha allah caza wajal ayaan habeenkaas jumcahana ayaan bixin doonaa oo xataa dadka jamaacada masjidka ciddi rabto xadiidkaas marka musalsalka bilawaliya way qaadan doonaan insha allah tabaaraka wa inaas ayaan rabay inaan insha allah idinla wadaago waa inoo habeenka jimcaha aad soo gelaa wixii qabanqaaba iyo howlahaasna kolleyba sheekh cabdiwaahib iyo sheekh nuur ayaa kolleyba iyo sheekh cabdilqaadir saddexdood ayaa insha allahu taala isku adin doono marka ayaga haloo dhegn wulaado jasakum allah khayra hada wallahu aclam w sal l sl abdi rasul mustafa nacam